bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala alimaamu اnawowiyu raximah llahu tacaala baabu nahyi can اsalaami cala aljaalisi liqadaءi اlxaaja baabu bayaani nahyi nahyigii cadayntiisii buu u baab yahay iska reebidii layska reebay can isalaami salaam cala aljaalisi qof u fadhiya la salaamo qof fadhiyo liqadaai alxaajati xaajo gudashadeeda qof u fadhiya in la salaamo isreebidda layska reebo oo ninkii markuu musqusho fadhiyo oo uu kaadi ama wax ku dhex jiro oo uu fadhiyo in la salaamo assalaamu calaykum waraxmatullah la dhaho iska reebidda layska reebo qaala asxaabunaa asxaabteenni waxay dhaheen buu yidhi yukrahu salaamu salaan ayaa la kahdaa calayhi qofka xaajada gudanaya korkiisa in la salaamo fain sallama haddii uu salaamo lam yastaxiqa qofka salaamay ma mutaysanayo jawaaban wax jawaab ah ma mutaysanayo oo in loo jawaabo wacalaykum asalaam layiraahdo ma mutaysanayo lixadiidi ibni cumara waalmuhaajir almadkuureyni fi lbaabi qablahu labada xadiid ee ibni cumar iyo muhaajir ibni qunfud ay wariyeen ee lasoo sheegay baabka kan ka horreeyay lagu soo sheegay ayaana u daliil ah labada xadiis dartood ayuuna ku mutaysanaynin in laga radiyey salaanta baabu maa yaquulu idaa kharaja min alkhalaa'i baabu bayaani maakii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu ou dhahayo idaa kharaja hadduu baxo min alkhalaa'i musqusha uu kasoo baxo markau musqusha kasoo baxo ma iska soo ordaha wixii u dhihi lahaa yaquulu wuxuu dhahaa yaa qufraanaka alxamdu lilaahi aladii adhaba cani aladaa wacafaanii alxamdu ammaan lilahi alla i sugnaatay alladii adhaba allihii tagsiiyey canii aniga xaggeyga aladaa wasakda wacaafaanii icaafiyey wasaqdiina iga tagsiiyey ina caafiyey habata fi lxadiidi saxiixi xadiidkii saxiixa ah waxaa ku sugnaaday fii sunani abi daawuuda ku sugan watirmidiyi sunanu tirmidiga ku sugan ana rasuul allahi sal l slam rasuulka kaana yaquulu wuxuu dhahaya ufraanaka ufraanaka marka maxay tahay ay alubu ufraanaka alubu waxaan raadinayaa oon rabaa ufraanaka dembi dhaafkaada ayb dembi dhaaf allaad weydiisanaysaa oo maxaa dembiga aa gashay muxuu noqonayaa marka wuxuu noqonayaa maadaama aada nusqushii gashay nicmada alla kugu leeyahay oo inuu ku irsaaqay jirkaagii u fududeeyey cuntadu inay maraan wixii nacsina kuu reebay wixii kalena kaa qashin ahaan kaaga bixiyey oo haddii qashinkaas lagugu celi lahayo aad ku dhibaatoon lahayd nicmada intaa la eg shukrinteeda waa ka gaabinaynaa annaga siday tahay ma u guda karno maadaama aan ka gaabinayna oo siday tahay annaan u guda karin ayaan dembidhaaf ilaahay warsanayna dembidhaafku marka meeshaas uu ka yimi dambi dhaaf weydiisashada meeshaasay ka timid warawa anasaa'iyu wabnu maajah baaqiyahu nasaa-i ibnu maajahna inta dambe ayay wariyeen oh, sunan kubraha ayuu ku wariyey ibnu maajah na waa wariyey inta dambe inta dambe marka wuxuu ka wadaa eh, wuxuu ka wadaa alxamdu lilaahi aladii adhaba cani iladaa wacaafaaniid ayuu ka wadaa waraweynaa can ibni cumar waxaanu ka warinay radia allaahu canhuma qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa kharaja min alkhalaa'i musqusha haddii uu ka soo baxo qaala wuxuu dhahayay alxamdu lilaahi aladii adaaqanii ladatahu allah ammaan leh allihii macaankiisa i dhadhan siiyey wa abqaa fiya aniga dhexdeydana ku baaqi yeelay quwatahu xooggiisa yacnii cuntada xooggeeda wa dafaca canii iga soo riixay <clears throat> oo iga saaray adaahu oo dhibkiisa iyo wasaqdiisana iga bixiyay cuntada macaankeeda lihii dhadhansiiye dhadhan baa dee u kaa tago wareer xooggeedii iyo wixii waxtarka lahaa ee nafaqadeedana igu baaqi yeelay wasaq wixii ahoo cuntadaas ana iga tuuray oo qofka wasaqdii musqushu geynay ayb rawaahu ibnu sunniy waabaraaniyu ibnu sunni iyo abaraani ayaa wariyeen ayb cufraana kadaas baa ugu badan cufraana kadaas ayaa ugu saxeixsan baabu maa yaquulu idaa araada saba maai lwaduu'i aw istiqaa'ahu baabu bayaani maakii cadayntiisii u baabyahay yaquulu ou dhahayo idaa araada haddii uu doono saba maai lwaduu'i biyaha weyse qaadka shubitaankooda marka uu doono inuu shubto aw istiqaa'ahu ayb ama soo dhaansashadeeda yustaxabu waxaa la sameeyaa an yaquula inuu yiraahdo bismi illaah limaa qadamnaahu wix aan soo hormarinay oo bismi illaahi acmaashoo dhan ay ku fiican tahamarkaad biyihii soo shubanaysa iyo eh, inaad shubata markaa rabta iyo biyihii aada dhaansanayso amaaad yani weyse u dhaansanayso ama waraab u dhaansanayso intaad bismilah inaad tiraahda baabu maa yaquulu calaa wuduuihi baabu bayaani maakii kii cadayntiisiibuu u baabyahay yaquulu ou dhahaya calaa wuduuihi weysadiisa korkeeda u ku dhahayo marka la weyse qaadanayo maxaa la leeyahay ayb wuxuu ku socdaa marka tartiib oo waaqica ah qofkii hurdadoosoo kasoo toosay adkaaruu soo akhriyey masquuluu aaday adkaartii ariyo waa ka soo baxa musqushii adkaarteedii kuu sheegay maxaa ku xiga marka musqul laga soo baxo weyso weysadii uusaa ku galay marka qaala asxaabunaa asxaabteeni yustaxabu waxaa la sunneeyaa buu an yaquula inuu yidhaahdo fii awalihi weysaqaadka awalkiisa horeba bismi illaahi araxmaani araxiim in qaala haddii uu yidhaahdo bismi illaahi haddii uu yidhahdana kafaa ku filan way ku filantahay qaala asxaabunaa waxay yidhaahdeen fain taraka tasmiyata bismi illaahi hadduu ka tago <clears throat> fii awali lwuduui weyseqaadka awalkiisa ugu horaantii haddii uu ka tago bisinkii ataa bihaa waa la imaanayaa fii anaa'ihi weysada dhexdeeda ayuu kula imaanayaa adoo maalan madaxaagii masaxaaya xasuusato inaada bisinka dhehin bismillaahi markaas dheh fain tarakahaa haddii uu ka tago xataa faraqa intuu ka dhammeeyo faqad faata waxaa tegay maxaluhaa bisinkii maxalkiisii waa tegey biswaay marka weysadii markaad dhammaysay kabacdii xasuusatay bismillaahi dambe ma laha maxaa yeele bismillaahida weysadaa loogu talagalay bilowgeeda ama dhexdhexdeeda waana laga baxay hadda waqtigeedi waa tegay falaa yatii bihaa la imaan maayo wa wuduu'uhu weysaqaadkiisuna saxiixun waay haddii bisinkii isagoo ka tegay weysadiisiina waa u sax sawaaun waxaa isku mida tarakahaa camdan uga tegeeya aw sahwan ama hilmaan uga tegeeya haadaa madhabunaa waay madhabkeennii waay sidaan madhabu jamaahiiri culamaa culamada badankood madhabkooda saasay u badan yihiin bismillaahid haddii laga tago ama hilmaan ama kasha looga tago weysada waa saxeix ayb bacdi alculamaa laakiin waxay dhabaan inayn saxeixba ahayn xadiid marka waxay sheegaan Eh, laa salaata liman laa wudua lahu walaa wudua liman lam yadkur isma allahi tacaala calayh salaadi uma sugnaanin qofkan weysa qaadanin weysana uma sugnaanin qofkan bisinka qabsanin xadiikaas marka dacfi iyo waxbaa ku jirjiro markalaakiin un waxaa fiican in khilaafka inta laga baxo sunnadii lala yimaado bismillahi la dhaho marka la weyseysanayo wajaa fi tasmiyati bismi illaahi waxaa ku timid axaadiiu daciifatun axaadiis oo daciif ah habata can axmed bni xambal waxaa ka sugnaaday raximahullah annahu qaala inuu yidhi laa aclamu ma ogi fi tasmiyati bisinka fi lwuduui weysaqaadka dhexdiisa bisinka lagu qabsado xadiian haabitan xadii sugan uma ogi adii amray uma ogi laakiin si guud in axaadiis ay jiraan oo axaadiista caamka ah oo shay walba imbisinka lagu bilaabay iyo tilmaamaya waa la qabsanaya famin alxaadiii waxaa kamid a ah xadiidu abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam laa wudua weyse qaad ma laha oo uma sugnaanin liman lam yadkur isma allaahi qofkaan magaca alla sheegin calayhi weyseqaadka korkiisa aan ku sheegin rawaahu abu daawuuda wagayruhu wa rawaynaahu min riwaayati saciid bni zayd wa abi saciidin wa caaishata wa anas bni maalik wa sahl bni sacdin radia allaahu canhum rawaynaaha kullahaa dhammaanteed ayaan warinay fii sunani lbayhaqiyi sunan lbayhaqi dhexdiisaan ku warinay sanadkiisa yani imaamu nawowi iyo waqayrihi wadacafahaa kullahaa dhammaanteed wuu daciifiyey albayhaqiyu imaamu lbayhaqi iyo waqayruhuba ayb oo marka aimadaasoo dhan marka way daciifiyeen waaye ayb nataa'ij lafkaarka ibn xajar waxa uu leeyahay jamiicu riwaayaadka beyhaqi agtiisa ku sugan oo dhan riwaayada anas marka laga reebo fahiya cinda cabdilmalik ibni xabiib agtiisay ahaatay fii kitaabihi lwaadixa nataijulsaarka sida uu tilmaamayo xaafidkuna marka nataaijulassaarka uga hadlay duruqdan iyo waxaan dhan xadiidkan uu leeyay buluuqulmaraamkana waa kusoo qaatay warkan imaam axmedna laftirkiisa wou sheegayaafalun qaala bacdu asxaabina asxaabteenna qaarkood waxay dhaheen waxaa weyaan fasalkani fii bayaani xukmi maa yuqaalu fi ibtidaai lwuduui weysaqaadka bilowgiisa waxaa lagu dhahaya caddeyntiisa qaala bacdu asxaabina waxay yidhaahdeen huwa shaykhu abulfatxi nasrun ilmaqdisiyu zaahidu weyaan waa ninka iskale alxujatu calaa taarik lmuxaja yustaxabu lilmutawadi'i midka weyse qaadanaya waxaa loo sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo fi ibtidaa'i wuduu'ihi weysadiisa bilowgeeda bacda atasmiyati bismi illaahi daka bacdi ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ana anna muxamadan cabduhu warasuuluhu inuu yidhaahdo wahada aladii midkan qaalahu uu yidhi laa ba'sa bihi wax dhiba ma laha ilaa anahu laa aslan lahu laakiin wax asala ma laha min jihati sunnati xagga sunnada yani markaad weysada bilaabayso bismillaah ashhadu an laa ilaha illa inaa ku darto wax sunno kusoo aroora ma walaa naclamu mana ogin axadan axad min asxaabina asxaabteenna ka mida shaaficiyada wageyrihim iyo keyrkood qaalat bihi sidaa yiri marka ka bax un bismillaahi la iska ashhadu an laa ilaha illa gadaal ay jirtaa faslun fii ma yuqaalu bacda alfaraaqi min alwudu weysada marka laga baxo waxa la dhahayo wayaquulu wuxuu dhahayaa bacda alfaraaqi ka faaruq noqoshadii kadib min alwuduui weysada marka laga faaruq noqdo kabacdi ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutaahiriin ilaahu iga dhig kuwa toobakeenka badan isdahirana labadii waxaa la jamcinaa dahaara marka dahaaratulbadan oo aad soo samaysay qofku markuu weysaystay jirkiis waa daahir ila najaasti waa soo istijooday weysou qaatay qubays aduu ku waajibo soo qubaystayba markaa sidaas oo daahirka u yahay ayaa wuxuu leeyahay marka dahaaradaas waa tii badanka dahaaradii qalbigana waa la imaanayaa waa shahaadateynka ashhadu an laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu waa towxiid towxiidka qalbigu nadiifiya marka labadii dahaaro dahaaratu lqalbi iyo dahaarat lbadan ayaa meeshan ku wada jira marka subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayka midaan dambana kafaaratulmajlis adiga markaa weyse qaadanaysa waa fadhisa fadhi kasta markaa ka kacaysa waxaa la sunneeya inta la aqriya intaan midaan marka wax weysadu leedahay maane fadhigaa leh rawaynaa can cumar bni اlkhadaab radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam man tawada qofkii weyse qaato faqaala yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu futixat lahu waxaa loo fura abwaabu ljannati jannada albaabadeeda athamaaniyatu ee sideed ah yadkhulu wuu gelayaa min ayiha shaati ou doono ayuu ka gelayaa rawaahu muslimun fi saxiixihi Ah, ajar weyn ah, markii u dhinta mar abcan jannada asoo nool dhexgelaa ma lagu lahee jannadowgaa oo ku gelaya warawaahu tirmidiyu uga hadlay isnaadka ziyaadadan wejkan wej wujuuh aan ahayn bayna ku sugnaatay shawaahid iyo waxaas leh warawaa waxa uu wariyey tirmidi subxaanaka allaahuma wabixamdika ilaa aakhirihi waxaa wariyey dheh warawaa waxaa wariyey subxaanaka allaahuma wabixamdika ilaa aakhirihi annasaa-iyu ayaa wariyey fi lyowmi waleylati camal yowm waleyla kitaabkiisaas waayruhu iyo ayrkii biisnaadin aciifin isnaad aciif ayay ku wariyeen isnaad oo daciif ayay ku wariyeen ayb marfuuc ahaanta ayuu daciif u yahay riwaayada waqfiga mowquufnimada iyadu waa sawaab rafcigu ayaa wuxuu ka yimid yaxya bnu kaiir xaafidku marka ibn xajar nataaij afkaarka wuxuu ku yiri huwa iqatun min rijaali saxiixayn wakada man fawqahu ila asaxaabiyi ama shaykhu nasaa-iy fahuwa iqatun ayضa min shuyuukhi اlbukhaariy walam yanfarid bihi faqad akhrajahu alxaakim min wajhin aakhara can yaxya bni kaiir fasanadu saxiixun bilaa raybin wainama ikhtulifa fii rafci lmatni wa waqfihi ma saxaabigu uu ku egyahay mase ilaa nebigaa loo koryeela yaa laysku khilaafay faanasaa-iyu calaa ariiqatihi fi tarjiixi bilakhari walaxfad ayuu maray meelaha loo badan yahay dadka badan oo xifdiga badan ayuu wax ku rajaxay falidalika xakama caleyhi bilkhaa'i buu ku xukumay waama calaa dariiqati musanifi tabcan libni salaax wagayrihi farafcu cindahu muqadamun lima maca rafci min ziyaadat alcilmi ziyaadatu iqa waay dhahayen marka marfuucnimada xataa waa saxaax nasaa-i laakiin uu marayaayo wuxuu leey maya kan xifdiga badan la siina calaa kullin marka dacfigaas buu sheegay biisnaadin daciif waraweynaa fi sunani daara quطniyi can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalama qaal nabigu waxa uu yihi man tawadaa qofkii weyse qaato uma qaala yidhaahda ashhadu an laa ilaaha ila allahu ana muxamadan cabduhu warasuuluhu qabla an yatakalama intuusan hadlin ka hor gufira lahu waa loo dhaafaa maa bayna alwudu'ayni labada weyseqaad inta udhexeeya weyseqaadkaas uu ku jira iyo kii ka horeeyey waxa udhexeeyo dembi waa loo dhaafaa saqaairtii kabaairtu iyado toobay u baahan tahay isnaaduhu daciifun weeyaan ayb oo xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro ayb oo maxamed ibn cabdiraxmaan ibn ilbaylamaani ayaa la gooni noqday ayb dacfigiisana waa isku waafaqeen ayb waraweynaa fii musnadi <clears throat> warawaynaa fii musnadi axmed bni xambal ahaanu ku warinay wasunan bni maaja wa kitaabi bni sunniyi min riwaayati anas can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam man tawadaa qofkii weyse qaato fa axsana alwuduua weysadii hagaajiya uma qaala yidhaahdo alaaa maraatin saddex jeer ashhadu an laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah wa ana anna muxamadan cabduhu warasuuluh futixat lahu waxaa loo furaa amaaniyatu abwaabi iljannati jannada albaabadeeda sideedda sideedeeda min ayihaatii ou doono teedii oo shaaa doono ayuu dakhala galayaa isnaaduhu daciifun xadiidkan isnaadkiisu dacfi baa ku jiro kan marka ibnu cumaro halka ah cumar ibnu khaaab oo halka ah ashhadu an laa ilaha illah waxdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu ayaa ugu saxiixsan allahuma ajcalnii min atawaabiin hadduu ku darana dhib ma iyadana waayahay warawaynaa takriira shahaadati an laa ilaaha ila allah waxaanu werinay shahaadati an laa ilaha illa allah soo celcelinteeda talaata maraatin lasoo celceliyo fii kitaabi ibni sunniyi ayaanu ku werinay min riwaayati cuhmaana bni cafaan radia allahu canhu biisnaadin daciifin ayb isnaad oo markaa daciif waa saddex jeer celcelintuu sheegay iyadana xaafidka nataajiulafkaarku wuxuu ku yidhi shaykhu bni sunniyi fiihi cabdullaahi bni moxamed ibni jacfar huwa alqaswiiniyu raawi misra waqad tuhima biwadci lxadiid aad bay daciiftabar nin mutahamaa ah ku jira qaala shaykhu nasrun ilmaqdisiyi waxa uu yidhi wayaquulu maca hadihi aladkaari adkaartan maceeda wuxuu dhahayaa allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamed wayadumu ilayhi wayadumu ilayhi wuxuu ku darayaa oo u dumayaa wasalimna waa ku daraya qaala asxaabuna waxay yidhaahdeen wayaquulu hadihi ladkaara adkaartan buu dhahayaa mustaqbila alqiblati isagoo qiblada usii jeedo wayakuunu caqiba alfaraaqi markuu ka faaruq noqdo weysada gadaasheeda ayuuna noqonayaa faslun fii ducaai alacdaa xubnihii ducooyinkooda xubno markaad dhaqayso gacantii wejigii lugti xubnahaas weyseqaad ducadooda wa ama ducaau ducada calaa acdaai lwuduui xubnaha weysaqaadka loo duceeyo falam oo markaa la weyse qaadanaya korkeeda la ducaysta ayb ama ducaau calaa acdaai lwuduu cinda acdaai lwuduu falam yaji fiihi kuma imaanin shayun waxba can inabiyi sal allahu calayh ali wasalam nabiga agtiisa waxba xaggiisa waxba ugama imaanin yacni ma soo aroorin waqad qaala alfuqahaau waxay dhaheen yustaxabu fiihi waxaa la sunneeyaa dacwaatin ducooyin jaa-at cani salafi ka timid wazaaduu way badiyeen wanaqasuu fiiha way nuqsaamiyeen falmutaxasalu midka lasoo xasiliyey mimaa qaaluuhu waxa ay dhaheen laga soo xasiliyeyna anahu yaquulu wuxuu dhahayaa bacda tasmiyati bismi kadib alxamdu lilaahi aladii jacala almaaa tahuuran ilaahay baa mahadle allihii biyaha ka dhiga wax lagu dahaaro qaato wayaquulu cinda almadmadati luqluqashada agteedana wuxuu dhahayaa allaahuma asqinii ilaahu i waraabi min xawdi nabiyika iga waraabi nabigaaga darkiisa sala allahu calayhi wasalam kaasan koobla adma oo aanan raadaynin bacdahu gadaashii abadan weligeed wayaquulu cinda alistinshaaqi sandaarsiga agteeda wuxuu dhahayaa allaahuma laa taxrimnii ilaahu iga hoojin raa'ixata naciimika nicmadaada carafteeda oo jannaatika iyo jannaadkaada wayaquulu cinda qasli lwajhi wejiga dhaqidiisa agteedana wuxuu dhahayaa allaahuma bayid wajhii ilaahu wejigayga cadday yowma tabyadu wujuuhun maalinka wejiyaala ay caddaanayaan wataswadu wujuuhun wejiyaalana ay madoobaanayaan wayaquulu cinda qaslilyadayni labada gacan dhaqidooda agteedana wuxuu dhahayaa allaahuma acdinii ilaahu isii kitaabii kitaabkayga biyamiinii midigteyda iga sii allaahuma laa tucdinii kitaabii ilaahu kitaabkayga ha iga siinin bishimaalii bidixdeyda wayaquulu cinda masxi ra'si madaxa masixitaankiisa agtiisana wuxuu dhahayaa allaahuma ilaahu xarim shacrii tinteyda ilaahu ka xarim wa basharii gibilkayga yani korkayga waxaad ka xarimtaa cala naari naar ilaahu ka xarim waadilanii ilaahu ee taxta carshika carshigaaga hoostiisa yowma laa dilla maalinkuusan hoos jirin ilaa diluka ilaa dilu carshika carshigaaga hooskiisa mooyaane wayaquulu wuxuu dhahayaa cinda masxi luduneyni labada dhagood masxitaankeeda agteedana allaahuma ajcalnii ilaahu igeyeel min aladiina kuwa yastamicuuna alqowla warka dhagaysto fayatabicuuna axsanahu wanaaggiisana raaco wayaquulu wuxuu dhahayaa cinda qasli rijlayni labada lugood dhaqideeda agteeda allahuma habit qadamaya ilaahu labadeeda gumadood ku sug cala siraadi siraadka wallahu aclam waxaanoo dhan laak wax nebiga ka sugnaaday ma aha ayb asxaabtiina lagama sheegin in la dhahaa marka maba ahanba imaamu nawowina waan kuu sheegay inayna nebi wax sunaa looga haynin waxaa kaloo tilmaamaa kutubtiisa fiqigana minhaajka iyo kalena waaba ka gooye adkaartaan aan sugnaanin ayb marka kuwa sugnaaday la imaw weysada marka maxaa ka sugnaaday marka la gelaayo bismillahi in la dhaho marka laga baxana ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutadahiriin doonta marka laba intaas ah ku darto ayb waqad rawa nasaaiyu nasaa waa wariyey wasaaxibuhu ibnu sunniyi fii kitaabayhima camal ilyowmi waleylati biisnaadin saxiixin bay ku wariyeen can abi muusa alascariyi radi allaahu canhu qaal ataytu rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan u imid ayaan ula imid biwaduu'in biyo lagu weyse qaataan u keenay fatawada'a waa weyse qaatay fasamictuhu waxaan maqlay yadcuu isagoo ducaysanayo yaquulu dhahay allahuma qfir lii dembi ilaahu dembigayga io dhaf wasic lii ilaahu io waasici fii daarii daartayda wabaarik lii ilaahu io barakay fii risqii risqigayga faqultu waxaan idhi yaa nabiy allaahi nabi allow samictuka waxaan maqlay tadcuu bikada wakada inaad ku ducaysanaysid qaala waxa uu yidhi hal tarakna min shayin oo ducooyinka wax miyayba ka tageen wax walbaa waa sheegeen ayb anna marka wuxuu ka sheegay nasaa-i iyo ibnu sunni ayb markaasuu biisnaadin saxiixin yiri weliba ayb ibnu xajar xadiidka abu muusa alascari waxaa ka warinaya abu mijlas laaxiq ibnu xumayd xaafid ibnu xajar nataa'iju lafkaarka wuxuu ku yidhi amaa xukmu shaykhi cala lisnaadi bisixati fafiihi nadarun sheekha imaamu nawowi xukunka uu ku xukumay isnaadkan inuu saxiix yahay daymo iyo nadar baa ku sugan lianna abaa mijlas lam yalqa samurata bni jundub abuu mijlas lama kulmin samura walaa cimraana bni xuseynna lama kulmin fima qaalahu caliy bnu lmadiniyi sida uu yidhi waqad ta'aharaa labadoodaasna way ka dambeeyeen bacda abi muusa abi muusa bay ka dib mareen fa fii samaacihi min abi muusa nadarun inuu abuu muuse ka maqlay nadar baa ku jira waqad cuhida minhu lirsaalu irsaal ayaana lagu ogaaday miman lam yalqahu dadka uunan la kulmin inuu ka irsaaliyo ayaa lagu ogaaday wa warijaalulisnaadi almadkuuri rijaalu saxiixi ilaa cabaada bna cabaad maane wahuwa thiqatun saasuu yidhi ibnu xajar yani kaanahu marka inqiaac inuu ku cilaynayo biisnaadin saxiix intan buu diidaa sababtana waa maxay abuu muusa alashcari ninka ka werinayo waa laaxiq bnu xumayd abuu mijlas waa abuu mijlasna dad ka dambeeyey abuu muusa alashcari uuna soo gaarin xataa se abuu muusa alashcari uu soo gaari marka ma fahamtayn inqiaaca ku jira marka meesha tarjama bnu suniy ibnu suni wuxuu u tarjamtay lihada alxadiidi xadiidkan baabu maa yaquulu bayna dahraanay wuduu'ihi baabu bayaani maakii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu uu dhahayuu yidhi bayna dahraanay wuduu'ihi weyse qaadkiisa dhexdeeda waxa uu ku dhahayo yani labadiisa weyse qaadkiisa yani waxa uu ku dhahayo dhexdiisa waama nasaa-iyu nasaa-i fa adkhalahu wuxuu geliyey fii baabi maa yaquulu bacda faraaqihi min wuduu'ihi weysadiisa markuu dhammeeyo kadib waxa uu dhahayo ayuu dhexgeliyey nasaa-i wakilaahumaa muxtamalun labadana waa ixtimaalayaa weysada dhexdeeda iyo gadaasheeda baabu maa yaquulu calaa iktisaalihi baabu bayaani maakii cadayntiisiibuu u baabaya yaquulu ou dhahayo qofka calaa iktisaalihi qubaysigiisa agtiisa markuu qubaysanayo janaabe wax ka mayranayo wuxuu yustaxabu waxaa la sunneeya lilmuqtasili midka qubaysanaya an yaquula inuu yidhaahdo jamiica maa dakarnaahu wixii aan soo sheegnay oo dhan lmutawadii midkii weysaysanaya dhexdiisa aan kusoo sheegno min atasmiyati ah bismillaahidii ah iyo waqayriha iyo qeyrkeed walaa farqa farqi male fii dalika kaagaasi bayna aljunubi waalxaa'idi waqayrihima mid janaabo qabo mid xayd qabo iyo qeyrkoodba wa qaala bacdu asxaabina waxay dhaheen in kaana junuban junub haddii uu yahay ow xaa'idan ama naagtu ay xaa'id tahay lam yati btasniyati bismi llahi idin la imaan maayo wlmashhuuru sida mashhuurkase annahaa mustaxabatun weeyaan bismi mid la sunneeyo lahumaa junub iyo xaaid ba waa loo sunneeya ka kayrihimaa kayrkood sida loogu sunneeyo laakinahumaa laakinse iyagu laa yajuusu lahumaa uma banaana an yaqsidaa biha inay ula qasdaan alqur'aana bisimkii inay qur ahaan ula qasdaan ma aha marka laakiin uma banaana baabu maa yaquulu calaa tayamumihi tayamumkiisa agtiisa waxa uu dhahayo markuu tayamumsanayo uu booraysanayo yustaxabu waxaa la sunneeya an yaquula inuu yidhaahdo fii ibtidaa'ihi bilowgiisa bilaabashadiisa bismi illaahi inuu ku dhaho fain kaana junuban haddii uu yahay ow xaa'idan ama naagtu ay xaa'id tahay facalaa maa dakarnaa wixii aan sheegnay fi ikhtisaalihi aan ku sheegnay baa ku jiraan wa ama atashahudu bacdahu tashahudka ashhadu an laa ilaha illa huma marka la weysaysta kabacdi tayamumka kadib ma loo dhahayaa marka iyo wabaaqi dikri dikriga intaha ee almutaqadimi ee horumaray filwuduui weysada kusoo haray <clears throat> iyo waducaau duco cala alwajhi waalkafayni wejiga markuu mayrayo iyo calacalaha uu dhaqaayo ducooyinkii ducaa alacdaa falam ara fiihi ma aanan arkin buu yihi shay-an wax liasxaabina uma arkin walaa gayrihimna uma arkin waddaahiru ana xukmahu xukunkiisa calaa maa dakarnaa filwuduui waay weyse qaadka waxaan kusoo aragnay aan kusoo sheegnay faina tayamuma tayamumku dahaaratun weyaan dahaaro kal wudui weysada lamid yani meeshan wuxuu leeyahay tayamumka bismillaah waa lagu bilaaba sida weysada laakiin markii la dhameeyo ashhadu an laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluhu allahuma ijcalnii min altawaabiina waijcalnii min almutadahiriin ma la akrina asxaabteena shaaficiyada uma arkin buu yiri iyagoo ka hadlayo laakiin waa la akrinayaa buu leeyahy imaamu nawowi maxaa yeele tayamumku waa dahaaro weysada kale waxyaabo kale unbay ku kala badbedelan yihiin maaha baabu maa yaquulu idaa tawajaha ila lmasjidi masjidka hadduu u jihaysta waxa uu dhahayo waaqicibaan weli ku socona waaqicibaan weli ku soconaayo ninkii waa soo kacay adkaaru akhristay musquluu galay waa ka soo baxay waa weyse qaatay maxaa ku xigan masaajidkuu aaday qad qadamnaa waxaanu hormarinay maa yaquuluhu waxa uu dhahayo idaa kharaja min beytihi gurigiisa haddii uu ka baxayo ilaa ayi mowdicin kharaja meel allaale meesha uu baxayo <coughs> ilaa ayi mowdicin meel meeshi oo kharaja uu baxayo hore waxaan usoo sheegnay ducaa lkhuruuj sow maaha guriga marka laga baxayo waidaa kharaja ila lmasjidi masjidka marku marka u baxayo laakiin si gaar ahaaneed masaajidka uu rabo fayustaxabu waxaa la sunneeya an yaduma ilaa dalika ducooyinkii hore ducaa lkhuruuj min almanzil inuu ku daro kuwan soo socda maa rawaynaahu fii saxiix muslimin waxaan ku warinay fii xadiidi bni cabaasin radi allaahu canhuma aawiili fii mabiitihi baryidiisana ku saabsanaa fii beyti khaalatihi maymuunata habareertii gurigeeda maymuuna u baryay radi allahu canha dakara alxadiida xadiidkii ayuu sheegay fii tahajudi nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga habeen soo jeedkiisii oo cibaadada kusoo jeeday qaala waxa uu yihi faadana almuadinu muadinkii baa adimay ibnu cabaas baa dhahaya yacnii lisubxi subxiba uu adimay fakharaja ila salaati nabiga salaadiiba u baxay wahuwa yaquulu isagoo dhahaya allahuma ajcal fii qalbii nuuran wa fii lisaanii nuuran wajcal fii samcii nuuran wajcal fii basarii nuuran wajcal min khalfii nuuran wmin amaamii nuura wjcal min fawqii nuura wamin taxtii nuura allahuma acdinii nuura ilaahu qalbigayga dhexdiisa nuur yeel carabkayga ilaahu dhexdiisa nuur yeel maqalkayga dhexdiisa nuur yeel aragayga dhexdiisana ilaahu nuur yeel gadaashayda ilaahu nuur yeel horteyda ilaahu nuur yeel korkayga nuur yeel hoosteyda nuur yeel allahuma acdinii nuura ilaahu nuur isi iftiin aan xaq iyo baatil ku kala arko ilah isiiyo ayb marka ducadana waxay gaar ku tahay marka masaajidka marka loo socdaa la akriyaa waraweynaa fii kitaabi ibni suniyi waxaanu ku warinay can bilaalin radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa kharaja ila salaati salaada haddii uu u baxaayo qaala wuxuu dhahaya bismi illaah aamantu billahi tawakaltu cala allahi laa xawla walaa quwata ila billah ayb magaca loo kaalmaysanayaan tegey ayaan kaalmaysanayaa magaciisa aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey tawakaltu cala allahi ilaahay baan tala saartay laa xawla walaa quwata ilaa billaah allaahuma ya allaahu allow bixaqi saa'iliina calayka kuwa adiga wax ku weydiisanaya korkaaga wax su-aalanaya xaqooda kuwa wax su-aalanaya xaqooda ay kugu leeyihiin ood adiga isu xil saartay ayaan ilaahu kugu weydiisanayaa wa bixaqi makhraji haada bixitaankaygan kan ahna ilaahu waa kugu weydiisanayaa fa inii lam akhrujhu ma aanan bixin ashiran bixitaankaygan ma aanan bixin ashiran qooq iyo kibir walaa ashiran mid kibraya yacni fa inii lam akhrujhu ma aanan bixin ashiran xaal aan mid kibraaya yani qooqa walaa batinan xaal anaa mid kibraayo waa isku mid walaa riyaana istutus walaa sumcatan ismaqashiin uma bixin kharajtu ibtiaaa mardaatika kharajtu waan baxay ibtiqaaa mardaatika ridahaaga raadintiisa ayaan u baxay watiqaa sakhatika caradaada ka dhowrsashadeeda asaluka ilaahu waxaan ku weydiinaya an tuciidanii inaa i magangelisid min annaari iga magangelisid gelisid wa tudkhilanii ljannata jannadana igelisid xadiidun daciifun weeyaan buu yidhi axadu ruwaatihi ruwaadiisa mid ka mida alwaasic bnu naafic alcuqayliyu weeyaan wahuwa huwa calaa dacfihi waanahu anahu munkaru lxadiisi waaye xadiidkan marka dacfigiisiibuu sheegay oo tilmaamay ku dhuftay ayb xaafidkuna marka nataaju afkaarka wuxuu ku yihi wlqowlu fiihi ashaddu min dalik xadiidkan waxa laga dhahaya intaas imaamu nawowi yii waaba ka daran yahay waabad ka daran marka xadiid daciifa ah wey bacdi naas baa meeshaan marka waxay u daliishadaan tawasulku waxa alle loogu dhowaado <clears throat> marka la weydiisanayo loogu dhowaado saddex nooc baa sunnada kusoo aroortay ilaahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa camalkaaga saalixa wanaagsan waxba ku warsan kartaa ilaahay oo waxaad dhihi kartaa ilaahu salaada aan tukaday iyaan kugu baryaya waad dhihi kartaa magacyada alle tilmaama alla ku baryi kartaa qof nool oo wanaagsan ii ducey waad dhihi kartaa si aad ujeedada aa leedahay aa u gaartid ilaahay xaggiisa uga gaartid saddexdaa waxay ka soo haray ma soo aroodin dadbaa marka waxay dhaheen jaaha nebiga iyo jaaha awliyada iyo waxyaabahaasay keenaan xadiidkaanay soo deliishadaan marka allahuma bixaqi saa'iliin ilaah dadka adiga wax ku weydiisto aan kugu bariyey waa kaasa ducana lama sheegin wax kale lama sheegin bay leeyihi xadiidkan marka waa daciifa waaba aragtaan xujo ma ugu filna hadduu saxiix noqdo xataa waa maxayna bixaqi saa'iliina calayka dadka ilaahay baryaaya xaqa ay alla ku leeyihiin waa maxay oo isaga isu xil saaray inuu aqbalo ducadooda soo maha wa qaala rabukum udcuunii astajib lakum in ducada la aqbalo mujiibnimo ilaahayba waayo ilaahay waa mujiib dadka baryaya mid ducada ka aqbalo marka sifadiisiiba ilaahay lagu baryey eedadaa jaahoodii wax lagu tuugay ma aha warawaynaa fii kitaabi bni suniyi waxaanu ku warinay dhexdiisa macnaahu min riwaayati cadiyata alcawfiyi can abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu can rasuuli illahi sal l salam wa cadiyatu aydan daciifun weeyaan caiyana waa daciif waayahay baabu maa yaquuluhu cinda dukuuli اlmasjidi wاlkhuruuji minhu waxa uu dhahayo baabu bayaani maakii cadayntiisii buu baab yahay yaquuluhu uu dhahayo cinda dukuuli lmasjidi masjidka gelidiisa agteeda wاlkhuruuji minhu iyo ka bixitaan masjidka laga baxayo agteeda marku ka baxayo yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo acuudu biاllahi alcadiimi wabiwajhihi اlkariimi wasuldaanihi اlqadiimi min ashayطaani اrajiim alxamdu lilah allahuma salli wslim cla muxamadi wcla ali muxamed allahuma kfir lii dunuubii waftax lii abwaaba raxmatik saasuu dhahay ilaahow adaanku magan galay acuudu billahi allaan magan galay alcadiim allihii weynaa wabiwajhihi اlkariimi wejigiisii wanaagsanaa wa suldaanihi alqadiim suldaankiisii aan horeeyey eh, oo meel uu kasoo bilowday aan jirin min ashaydaani alrajiim ayaan ka magangelayaa shaydaankii la fogeeyey alxamdu lilaah ammaan allah iskale allahuma sali wasalim calaa muxamed wcalaa aali muxamed allahuma akfir lii dunuubi io dhaaf waftax lii abwaaba raxmatika naxariistaada igdaheedana iyo fur albaabadeeda uma yaquulu wuxuu dhahayaa bismi illaah wayuqadimu wuxuu hormarinayaa rijlahu lyumna lugtiisa midig iskaga orod maaha masaajidka lugtiisii midig ayuu hormarinayaa fi dukhuuli xagga gelidda wayuqadimu lyusraa bidixda ayuu soo hormarinayaa fi lkhuruuji bixitaanka markuu baxayana bidixda bidixda marka marka la baxayo laba waxaa lagaa rabaa lugta bidixna inaa hormariso kabtana aa lugta midig ku bilaawdo maxaa samayna kabahaaga dhigo lugta bidix ka bixi korsaar kabta ha gelinin midigtaada bxe geli kabta bidixda soo gashaywaayaha wayaquulu wuxuu dhahayaa jamiica maa dakarnaahu wixii aan sheegnay o dhan ilaa anahu yaquulu abwaaba fadlika ayuu dhahaya meesha abwaaba raxmatika abwaaba fadlika buu dhahayaa badela raxmatika markuu soo baxayo rawaynaa can abi xumaydin aw abi usaydin radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sal l slam idaa dakhala axadukum midkiin haddii uu galaya almasjida masjidka falyusallim cala nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalama nabiga ha ku salliyo uma liyaqul hadhaho allahuma iftax lii abwaaba raxmatika hadhaho ilaahu irdahada naxariistaa noo fur naxariistaada irdaheeda ilaahu ii fur waidaa kharaja haddii uu baxayo falyaqul ha yidhaahdo allaahuma inii asaluka min fadlik rawaahu muslimun fii saxiixihi waabuu daawuudana waa wariyey wanasaa-iyu wabnu maajah wagayruhu biasaniidi saxiixati ayay ku wariyeen walaysa fii riwaayati muslimin riwaayada muslim dhexdeeda ma ahaanin falyusallim cala nabiy nabiga ha salaam sal l slam wahuwa fii riwaayati lbaaqiina ayuu ahaaday inta soo hartay riwaayadeeday ku jiraan zaada bnu sunniyi wuxuu ku daray fii riwaayatihi waidaa kharaja haddii uu baxayo falyusallim cala nabiy sal slam walyaqul allaahuma acidnii min ashaydaani arajiim ilaahu shaydaankii la fogeeyey ilaahu iga magangeli iga badbaadi ha dhaho warawaa hadihi ziyaadata waxaa wariyey ibnu maajah wabnu khusaymata waabuu xaatimi bnu xibbaana bikasri lxaa xaada alhoos fii saxiixayhimaa ayay kusoo saareen iyagunaayb ziyaadadaas marka xadiidi abi xumayd ma aha abi usaydna ma aha wainama hiya fi xadiidi saciidin ilmaqburiy can abi hurayrata waaye ayb saciid adaxaa waxaa ka wariyey xaggiisana saciid almaqburi daxaak ibnu cuhmaan waa marfuucu ka dhigay ibnu cajlaan ayaa ka wariyey cinda anasaa'i fii camal yowm waleyla iyo ibnu abi diib fii camal yowm cabdirasaaq baa wariyey saddexdoodana daxaaq way khilaafeenoo xadiidka in nabiga loo kor yeelo waa ku khilaafeen ibnu xajar nataaijul lafkaarka wuxuu ku yiri fa haaulaai alaaatun saddex waay khaalafuu waxay khilaafeen addaxaaq fii rafcihi xadiidka nebiga in loo kor yeelo wa khafiyat hadihi alcilatu ciladan way qarsoonaatay calaa man saxaxa alxadiida xadiidka qofkii saxiix yeela min daxaak wa fi ljumlati huwa xasanu lishawaahidihi wrawaynaa can cabdilaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam anahu kaana wuxuu ahaa idaa dakhala almasjida haddii uu galo qaala acuudu billahi alcaظiim wabiwajhihi alkariim wasuldaanihi alqadiim min ashayطaani alrajiim qaala faidaa qaala dalika sidaa hadduu yidhaahdo qaala shaydaanu shaydaankii wuxuu dhahaa xufida minii waa la iga ilaaliyey ninkaani saaira alyowm xufida waa la ilaaliyey ninkaani minii anaa laiga ilaaliyey saa'ira alyowmi maalintii dhammaanteed maalinta inta soo hartay ninkan waa layga ilaaliyo xadiiun xasan rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayidin warawaynaa fi kitaabi bni suniyi can anasin radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa dakhala almasjida masjidka haddii uu gelayo qaala wuxuu dhahay bismi illaah allahuma salli calaa muxamed waidaa kharaja hadduu baxayana qaala bismi illaah allahuma salli calaa muxamed waraweynaa asalaata cala nabiyi sala allahu calayh ali wasalam kusallinta nebiga lagu sallinaayo cinda dukhuuliilmasjidi masjidka gelidiisa agteeda waalkhuruuji minhu masaajidka ka bixidiisa agteeda min riwaayati bni cumar ibni cumar riwaayadiisa yaanu ku warinay aydan laakiin waxaa ku jira dariiqeeda saalim ibn cabdilaclaa isaana la gooni noqday ibnu xajarna nataa'ijul afkaarka wuxuu ku yidhi daciifun jiddan saalimkaas waa xadiidkan dambe oo ibnu cumar baa ayaa weriye uu leeyahay ayaan ka warin uu leeyahay warawaynaa fii kitaabi ibni sunniyi can cabdillaahi bni alxasan can ummihi can jadatihi qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalama nabigu wuxuu ahaa idaa dakhala almasjida masaajidka hadduu galaya xamid allaha tacaala allow ammaanay wasamaa bismi illaahi buu dhahay wa qaala allaahuma kfir lii ilaahu ii dhaaf waftax lii abwaaba raxmatikana ii fur waidaa kharajana qaala mila dalika buu dhahayey wa qaala allahuma iftax lii abwaaba fadlika ayuu dhahayay meeshaas waayahay kanna marka xadiidkan tirmidi ayaa wariyey iyo ibnu maajah iyo imaam axmed can jadatihidaas uu yirina ibnu xajar wuxuu yiri nataa'ij lafkaarka fiihi tajawuzu majaasnimaa ku jirta liannahaa jaddathu lculyaa iyadiisii saraw wahuwa cabdullaahi bnu lxasan ibni caliy bn abi aalib faatima marka ayeydiis waxaa weyaan aabbihiisay ayey u tahay ayb tirmidina waxa uu yihi walaysa isnaaduhu bimuttasilin wafaatimatu bint lxusein lam tudrik jaddatha faaimat kubraa faatima bint lxusein ayeydeed faatima ma soo gaarin laakiin xaafidku xadiidka waa xasaniyey limajiihi min wajhin aakhara muttasilan isagoo muttasila buu yimid waxaana ku jira saalix bni muusa wa huwa ayb marka marka laysu geegeeyo xasan buu noqon karaa warawaynaa fiihi can abi umaamata radia allaahu canhu can nabiyi sal allahu alayh ali wasalam qaal ina axadakum midkiin ida araada haddii uu doono an yakhruja min almasjidi masjidka inuu ka baxo tadaacat junuudu ibliisa ibliis ciidamadiisa isugu yeeryeerato wa ajlabat wayna kusoo ururaan wajtamacad way kulmaan kamaa tajtamicu sida ay u kulmayso annaxlu shinnida calaa yacsuubihaa labkeeda shinnida siday u ururto Eh, oo ay u kulanto ayay usoo kulmaan shinida sida ay ugu soo ururto calaa yacsuubihaa labkeeda labkeeda shinida waxay leedahay nin waqiila waxaa la yidhi yacsuubka boqorkaa laga wadaa boqorada say boqorada ugu soo ururaan saasoo kale shayaadiinta ugu soo ordayaan ay ugu soo ururayaan fa idaa qaama axadukum midkiin haddii uu kaco calaa baabi lmasjidi ou istaago midkiin hadduu istaago calaa baabi lmasjidi masjidka albaabkiisa falyaqul ha dhaho allahuma inii acuudu bika min ibliisa wa junuudihi ilaahu ibliisan kaa magan gala iyo junuudiisa fainahu idaa qaalahaa haddii uu yidhahdo lam yadurahu ma dhibaayo midan iyadana ibnu sunni baa wariyey alyacsuubu dakaru naxli waa shinada labkeeda wa qiila amiiruhaana waa la yiri kan hoostu ku qabana meeshaas hoostu ku qabana wbilahi towfiiq sal allah wslm ala nabiyina mxamedi wala ali saxbi slm